الكرام أجمعين قال شيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى شروط الإرث هذه تني شروط الإرث ودحلك شروطه سي هل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوقه هذا qof marka la dhaxlayo oo qof kale uu dhaxlayo shuruudaha dhaxalkaasi uu iska leeyahay ayuu sheekhu ka hadlay shuruudu lirhi dhaxalka shuruudihiisii arbacatun afar afar shardi ayaa loo shardin marka wax la kala dhexlayo taxaququ mowti lmawruufi ruuxa la dhaxlayo dhimashadiisa dhimashadaas xaqiiqoobiddeedu waa shardi qofka wax la dhexlayo in horta dhimashadiisa la hubiyo waa shardi weliba masaladan oo kale inta badan waxay ka dhacdaa sagta qalbiya dadka xanuunada qabaa la yidhaaho sagta qalbiya sagta qalbiya waxaa weeye waa xanuunada wadna qofka waxaa dhici karta in laisleeyahy waa dhintay macadaalika waxaa weeye wadnihiiya xanuun ka hayaaho qofka hadduu wadnaha xanuun ka hayo mararka qaar waxaa laisleeyahay ruuxii waa ka baxay marka waa markaas oo kale waxaa laasima in dhakhtar loo bandhigo qofka la hubsado ma dhintay mise waa noolyahy markii la hubsado inuu dhintay markaa aa la dhihi karaa markan ha la dhaxlo dhimashada qofkana waxaa lagu xaqiijin karaa bilmushaahada in la arko qofkii inuu dhintay meydkiisii la hubiyo ow bishahaadati cadlayn ama waxaa lagu hubin karaa laba qof oo markhaati ah inay ka markhaati kaceen oo yidhaaheen war qofkaas aada sugaysaan mar horuba dhintay annagana markhaati ka ah meeshuu ku dhibanaya annagaa joogna waa inay ka markhaati kacaan ow ilxaaqihi bilmowta xukman ama xugun ahaan in la haleeshiiyo dadka dhintay in lagu daro oo qaalli uu xukmiyo qaalli inuu xukmiyo see qaaligu u xukmin tusaale ahaan qof lala waayey oo geeri iyo dhimasho midna aan lagu ogeyn ayaa qaalligii intuu ijtihaaday ayuu wuxuu ogaaday muddada uu maqan yahay iyo da'dii markii la weynayey markii laysku fiiriyo muddadaasoo kale inuusan noolaan karin sida qaalibka ah muddada uu maqan yahay oo intaasoo sano ah iyo da'da uu jiray tusaale ahaan isagoo jira yacnii konton jir ayaa la waayey markaasaa waxaa ka soo wareegtay ilaa muddo fog oo ilaa yacnii konton kale konton sano kale ayaa ka soo wareegtay boqol sano haaliban ma noolaan karo qalla man yujaawis boqol sano kabacdi qofka noolaanayo oo qof yar fara ku tirisma marka qaaligaas inuu xukumo oo muddadaas uu yidhaaho muddadaas oo kale ma noolaan karo intaasaa lagu xaqiijin karaa qofka la dhaxlayo geeridiis wa taxaququ xayaati اlwaariثi qofka wax dhexlaya noloshiisii noloshaas xaqiiqoobiddeediina waa shardi bacda mowti اlmawruuhi kii la dhexlayay dhimashadiisii ka bacdi inuu kani noolaa in la xaqiijiyo waa shardi waxaa kaloo shardi ah qofkan wax dhexlaya inuu ka nolol dembeeyey kan uu dhexlayo in la xaqiijiyo waa shardi inuu ka nolol dembeeyey in la xaqiijiyo waa shardi wa taxaququ xayaati اlwaariثi qofka wax dhaxlaya noloshiisa noloshaa xaqiiqoobiddeediina waa shardi bacda mowti اlmawruuhi kan la dhexlayo dhimashadiisa ka bacdi in qofka wax dhexlaya noloshiisa la xaqiijiyo waa shardi waxaa kaloo shardiya ah, qofkan wax dhexlaya nolol ahaan in la xaqiijiyo inuu nolosha uga dambeeyey kii dhintay oo la dhexlay inuu nolosha kanu uga dambeeyey in la xaqiijiyo waa shardi maxaa baxay haddii la ogaado tusaale ahaan hal mar inay isla dhinteen ma isdhexlayaan markaas masalada halmar dhimashaduna waxay ku suurto geli kartaa tusaale ahaan hadmi gurigaa halmar ku dulay wiilkii aabbihii wiilkiisi aabbihiis gurigaa kusoo soo dulay famaataa maca hal maray wada dhinteen ma isdhexlayaan leannu labada qofoo isdhexlaya waxaa shardi inay kala dambeeyeen shardi waxaa sidaas oo kale yani masaladan oo kale ay ku dhici kartaa ow xaaditثi sayaara baabuur shilkiis ay hal mar ku wada dhinteen wiilkii aabbi ma isdhexlayaan labada qof inay kala dambeeyeen waa shardi labada qof waa isdhexlayan wamacrifatu macrifatu idlaa'ihi idlaa'i اlwaariث qofka wax dhexlaya dhawaashadiisa dhawaashadaas aqoonteediina waa shardi lilmayiti meydka inuu u dhowaaye in la oqoodo waa shar biqaraabatin qaraabanimo inuu ugu soo dhowaaday meydka ow nikaaxin ama nikaax inuu ugu soo dhowaaday oo walaa-in ama xurayn inuu ugu soo dhowaaday oo uu leeyahay waan xureeyey arrimaha mid ka mida inuu ugu soo dhowaado in la og yahana waa shardi waxaa kaloo shardi ah qofkaan waaridka ah ee dhaxlaya meyd yacni dhahaya meydkiiyaan dhaxli sababta uu meydka ku dhaxlayo ugu soo dhowaaday sababtaa in la ogaado waa shar ma wuxuu ugu soo dhowaaday qaraabanimo miyaa ka dhexaysa ma wuxuu ugu soo dhowaaday nikaax miyuu ku dhexlaha ma wuxuu ugu soo dhowaaday walaa bimacna alcidqi ninkaan addoon uu ahaa jiray anaa xoreeyey wax iga sokeeyana ma jiraanoo qaraaboo dhan ma noola ma saasuu ku dhexlahay in arrimahaas mid ka mida uu ugu soo dhowaaday in la xaqiijiyo la ogaado waa shardi waalcilmu ogaal weeye bijihati اlirhi dhaxalka jihadiisii in la ogaadana isagana waa shardi haadaa shardigani binisbati nisbaynuu ahaaday lilqaadi wاlmufti qofka qaaliga ah ee wax xukumaya iyo walmufti sheekha wax jawaabaya oo mas'alada jawaabaya shardigan haddii loo nisbeeyo shardigan wuxuu u yaallaa sheekha wax iftoonaya wax jawaabaya iyo qaaliga muxuu yahay shardigaas alcilmu bijihati اlirhi dhaxalka jihada uu ka imanayo in la ogaado waa shardi haadaa shardigani binisbati nisbayn ahaaday lilqaadi wاlmuftii qaaliga iyo sheekha wax jawaabaya loo nisbeeyo iyo shardigan qaaliga markii loo keeno la yidhaho dhaxalkan samee ama sheekha caalimkaa loo keeno la yidhaaho maalkan noo dhaxal waxaa shardiya jihada inuu ogyahay jihada inuu ogyahay waa isdhaxlayaan guud ma ku filan ma ku filla waa isdhexlayn leannu dhaxalkan isaga nafsadiisa ayaa jihooyin iskhilaafsan leh waxaa jira dad isxijaaba dad isxijaaba ayaa jiro oo qofkani hadduu meesha joogo qofkani uusan meesha iman karin waxaa jira dad haddii ay kulmaan dhaxalkii yacni isku samaynaya xajmi la yidhaaho xajbu nuqsaan xijaab xagga nusqaanta oo dhaxalkii iska yaraynaya jira oo haddii ay kulmaan oo qofkana jooga hadduusan joogi lahayn dhaxal badanaad qaadan lahayd hadduu joogana dhaxalku waa kugu yaraanahaya laleeyahy dad noocaasaa jira marka mar walbaba waa inuu sheekhu xaqiijiyo war dadkaa qofkan jihada uu wax ku dhaxlayo waa jihadee qaaliga iyo muftiga ayaa shardigaa loo shardiya mawaanicu lirhi haadihi tani mawaanicu lirhi dhaxalka masalooyinka diida wey mawaanicu lirhi dhaxalka kuwa diidah wey halkan sheekhu wuxuu uga hadli waxaa jira masaa'il haddii qofka laga helo uusan waxba dhaxli karin oo dhaxalka u diidayo asbaab waxaa jirta qofka u diidaya inuu wax dhaxlo mawaaniicul irsi dhaxalka kuwa qofka u diida arbacatun afar shayo afar shaya qofka u diida inuu wax dhaxlo alqatlu dilw qofkii uu dhaxli lahaayuu dilay ebr ama dhexlis wiilkiyaa tusaale ahaan wuxuu is yihi aabbahan bal iska dedeji maalkan yani uu kuu diidahayaahe iska dedeji aada dhaxashidi eber saa isqadiy dilkaasaaba maanicad oo dhaxalka u diidayo man istacjala bishayi qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qaacidow man istacjala bishay qofkii shayga dedegsada qabla awaanihi iyadoon shayga waktigiisii la gaarin qofkii dedejiya shayga cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bixirmaanihi shaygii oo laga qadiyo oo laga hoojiyo sooma argtid man istacjala bishay qofkii shay degdegsada qabla awaanihi iyadoo shaygaa waktigiisii aan la gaarin cuuqiba qofka waxaa lagu ciqaabaa bixirmaanihi in shaygii laga qadiyo oo laga hoojiyo qofkaan marka haddaad adugu ku tala gasho islitaa dilo dhaxalkii yacni si aad u dhaxashid dil oo maalkiisa ha kugu soo wareego haddaad istiraahid cuuqiba bixirmaanihi waxaa lagugu ciqaabi adigana shaygii in lagaa hoojiyo oo dhaxal oo dhan ba aadan helin dhaxal oo dhan ba inaadan helin ayaa lagu hoojiyo weliba culimmada fuqahada waxay leeyihiin masaladan marka laga hadlayo mawaanic اlirti arbacatun alqatlu walow kaana bixaqin xataa dilkuba xaq ha noqdo xaq baa dilkaya dilkiiba xaqba ha noqdo hadduu rabo maxaa ka mid a qisaasaad ku disha qariibkaaguu kaa dil qofkii qariibka ahay oo dhaxalka aad ku lahayd ayuu kaa dil haddii qisaas aad ku leedahay dilaal lagu yidhi waa dilat maaluu ka tegey adaana dhaxlay ma dhaxlaysid xaqaadna ku disho alqatlu walow kaana bixaqin xataa haddaad xaq ku diso kalqisaas qisaas oo kale ayaad ku disho waa maanic maanic wariqu addoonnimo wey wariqu addoonnimo wey waxyaalaha maanica ah oo dhaxalka qofka u diidaya waxaa ka mid a ah, qofkii wax dhaxli lahaa hadduu addoon yahay alcabdu laa yamlik shay dhaxalka maxaa la rabay in la milkiyo addoonku waxba ma milkin karaba waxba ma milkin karo waاkhtilaafu diini diinta iskhilaafkeediia shayga saddexaad oo qofka u diidi kara inuu wax dhaxlo waa haddii qofkii meydka ahaa iyo kii wax dhexlayay isku diinba aysan ahayn isku diinba ma hada muslim wa hada kaafir kanina waa muslim kanina waa gaal isma dhexlayaan marba haddii kanina muslim maalan odagii ayaa gaala wiilkiina waa muslim odagii gaalka ahaa maalkiisii wiilkan muslimkaah shaqo kuma laha ma dhexlay ama cagsigii yani wiilkiiya gaala odagiina waa muslim ma isdhexlay shaqo iskuma laha wadowru iska daba iska daba wareegaasoo alxukmiyu ee xukunka loo nisbeeyey haddii masaladu ay keenayso layska daba wareego oo maantona layska daba socdo aysan masaladu joogsanayn iyadana qofkaasi dhaxalka waxba kuma leh in la dhaxal siiyo hadday ka dhalanayso masaladu ha iska daba wareegto dowr iyo tasalsula le dowr iyo tasalsul masalada iska socoto meel ay ku joogsataba aan lahayn tusaale ahaan maxaa ka mid ah masalada iska daba wareega qofku ku dhacdo dowrkeeda tasalsulka waxaa ka mid a ah, maalan ninaad dhintay walaalkiisaa jooga cid kaloo qaraabo ah caruur ma joogaan aabba ma joogo hooyo dhaxasha ma joogo wax kaloo dhaxla male walaalkiis unbaa taagan oo maalkiis u taagan walaalkii keligiis hadduu taagan yaho qaraabo kale aysan jirin see wax ku dhaxlaa walaalku waa noo iman doonaa wax ku dhaxli waa xaa'is walaalku hadduu keligiis yahay wiil keligiisa waa la mid waa xaa-is litarika tarikadoo dhan uu cagta marina isagaa iska qaadan hadduu keligiis infiraad yahay wax kale isma joogo walaalkii marka isagoo xaa-is ah oo hantidii tarikadii meydka uu ka tegay keligii wada dhammaysan lahaayoo keligii dhaxli lahaa ayuu wuxuu sameeyey aqara bibnin lilmeyt wuxuu qiray wiil meydka uu dhalay uu yihi kan waa la halmaamay meydkaa dhalay wiiluu fag soo siiyey oon la ogeyn kan waa la halmaamay wuxuu yihi meydkaa dhalay waa wiilkiisa iqraarkana maxaa shardi ah qofka iqraarkiisa la aqbalayo oo meydka caruur haleeshiin kara waxaa shardi ah an yakuuna xaa'isan litarika waa inuu yahay qof dhaxalkii koobi kara oon lala wadaagay qofka iqraarkiisa la aqbalayo markuu waxqiro u leeyahay meydkan ayaan haleeshiin ah oo aan qof haleeshiin ah markuu leeyahay warkiisa marka la yeelayo waxaa shardi ah an yakuuna xaa'isan waa inuu keligiis hantida dhexle day marka iqraarkiisii waa la aqbalaa walaalkan walaalkan hadduu yidhi wiilkan meydkaad dhalay waa laga aqbalaya iqraarkaagaaas laakiin wiilkaan wax dhexli maayo ogaal wiilkaan aad fag soo siisay waad leedahay meyd meydkiyaa dhalay waxba ma dhexlayo ogaal oo maxaa dhacay waaba wiilkii asaaba ka sokayay walaalkii wiilkii muxuusan wax u dhexlay wiilkii wuxuusan wax u dhexlina laleeyahay wiilku hadduu waari noqdo oo lacalla aan ka dhigno inuu dhaxalkii wax ku yeesho maxaa buraya ninkan iqraarkiisiyaa buraya walaalka inuu wax qiro ayaa buraya leannu xaa ka buray inuu tarikadii koobo tarikadii inuu koobo ayaa ka burtay iqraarkiisii ma ansaxayo haddaan iqraarkiisii ansixinna maxaa meesha ka dhalanaya cunugan inuusan dhaxal helin dhammaantun aan iska da wareegu baan wadeyna marka cunugan dha marka yacni yu-addii tawriiثuhu ilaa cadami اlirhi haddaan dhaxal siino dhaxal uu weyna cunugan si kasta baan u dhigna haddaan idhaaho dhaxal aan siino waxaa ka dhalanaysa inuusan dhaxal helin see uga dhalaneen dhaxal aan siino haddaan idhaaho oo cunuganaa ninkani fag soo siiyey ha dhaxlo haddii la yidhaaho oo dhaxal aan siino kii walaalkiiya ah waxaa ka buraya shardigii xaa-isnimadii inuu tarikada keligiis yeesho aaburiis tarikadii inuu keligiis yeesho hadday burtana iqraarkiisii aan ansixin cunugan ufag soo siiy u qiray ayaan ansixin iqraarkiisii hadduu burayna waxaa buray cunugu inuusan wax dhaxlin marka inaan dhaxal siino waxay gaarsiineen inaanaan dhaxal siin ay gaarsiine marka ay dhahaan culimmadu iskada wareegdii xukmiga ahaa haddii marka dowrkaasi meesha uu ka dhalanayo waa maanic lilirhi qofkaas waxaa laleeyahay dowrkaasi ka dhashay oo dowrka waxaa looga jeedaa yu irhuhu ilaa cadami irhihi dhaxal waxay gaarsiinaya inaan dhaxal la siin dowrka sidaa noqdo maanica ku quba marka waxaan leenahay iska raalli ahaa wiil horta wiilnimadaadu waa sugnaatay meydka dhintay waa aabbaha waa sax laakiin waxba dhaxli maysid leanno haddaad wax dhaxasho inaad meesha ka baxdaa ka dhalanayso inaad meesha ka dhaxdo meesha ka dhalanaysa marka wiilnimadii waa sugnaatay in la dhaxal siiyana ma sugnaa dhaxal wax kuma jirto alwaarihuuna min الrijaal haa-ulaa'i kuwani alwaarihuuna waa kuwa dhaxla kuwaasoo min الrijaali ee ragga ka mida halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay wuxuu soo koobi ragga inta wax dhaxli karta ragga inta dhaxalba sharcigu uu ogol yahay ayuu soo koobi sheekhu alwaarihuuna kuwa dhaxla kuwaasoo min arijaali ragga ka mid a khamsata cashara shan iyo toban qof ragaho wax dhaxli kara waa shan iyo toban alabu aabbihii wa abuuhu abulabi aabbaha aabbihiis waay oo awowo ah wa in calaa huwa alab aabbahaasi haba sarreeyo hadduu doono ha sarreeyo hadduu ha sarreeyo maxaa loola jeedaa aabbaha aabbihiisii dhalay kiisii dhalay kiisii dhalay lacalla haddii nolol nolol buu intaas ku baaqi noqday aabbaha aabbihiis maahane awoowahaas awoowihiisii kalaaba nool lacalla hadduu noola waxbuu dhaxal meesha ku leeyahy haddaan la xijaabin wey wax ka sokeeyo xijaaba haddii la waayo dhaxalkii soo fadhiiso walibnu wiilkii wiilku asna waxbuu dhaxlaa wa ibnuhu ibnulibni wiilka wiilkiisii wiilka wiilkiisii oo wiilkii awowha loo ahaa asna dhaxalu leeyahy wain safala ibnulibnigu haba hooseeyo hadduu rabo haba hooseeyo maxaa loola jeedaa wiilka wiilkuu dhalay wiilkuu sii dhalay wiilkuu sii dhalaba hal wax ka sokeeya haddii la waayo ibnulibnigaa saddexaad wiilku sii sii dhalay kuu sii dhalay wax ka sokeeya haddii la waayo oo xijaaba dhaxalku usoo fadhiisana wal akhu walaalkii wey walaalkaasoo ashaqiiqu ee ku aabbay hooyada ahaa shaqiiq ku aabay hooyo walaal oo meydka ku aabaya hooyo ah maxaan u dhii walaalu walaalkaasoo lilabi aabba kaliya u sugnaaday aabba kaliya usugnaad maxaa loola jeedaa meydku ku aabba yahay bis ku hooyo ma ah walaal meydka ku aabba ah dadka wax dhaxluu ka mid yahay haddii aan la xijaabin isagana ilaa dadkan o dhan waa la xijaabaa mararka qaar walahu walaalu walaalkaasoo lilummi hooyo u sugnaad walaal meydka ku hooyo ah waxbuu dhaxlaa isna wabnulakhi walaalka wiilkii uu dhalay walaalkaasoo ashaqiiqi ee ku aabay hooyo ah meydka walaal meydka ku aabbay hooyo ah wiilkii uu dhalay wiilka adeerka loo ahaa oo meydku adeerka u ahaa waxbuu dhaxlay asna wabnulakhi walaalka wiilkii uu dhalay walaalkaasoo lilabi aabbo kaliya u sugnaaday walaal oo meydka ku aabba ah ayaa dhalay walaal meydka ku aabba ah ayaa dhalay oo adeeraa looya waxbuu dhaxlay walcanmu adeertiiw adeerkaasoo ashaqiiqu ee ku aabbay hooyo ahaa aabbe adeerkaa oo aabbo ku hooyo iyo aabba ah maxalu kugu leeya dad dhibato wuu dhaxla wax ka sokeeya haddii la waayo walcamu adeerw adeerkaasoo lilabi aabbo kaliya u waa adeerka oo aabbaha ay isku aabba yihiin bis waxbuu dhaxlaa isna wabnulcami ina adeerow adeerkaasoo ashaqiiqi ee aabba ku aabbay hooye ah adeerkaa oo waxaa dhalay aabbaha ku aabbay hooye ah aa wiilkan dhalay ina adeerkaagu waxbuu dhaxli isaguna wabnulcami ina adeerka ina adeerkii adeerkiigu adeerkaasoo lilabi aabbaha usugnaaday adeerkaa oo aabbaha ku aabba bis ah ayaa dhalay ibnulcamli alabyal wazawju ninkiiu islaanaa dhimatay ninkeediiyaa jooga dadka wax dhaxluu ku jira habuu dhaxli wadulwalaa'i xuraynta kii u saaxiibka ahay wax ka sokeeya asna hadii la waayo kursiga kusoo fariisana kursiga dhaxalka kusoo fariisana xuraynta kii u saaxiibka ahay maxaa loola jeeda yacni ninkan dhintay oo miskiinkan geeriyooday addoonnimo soo maray kii xoreeyayaa jooga marka qaraabo dhanna lama hayo keligiisaa jooga qaraabada asaa matelaya maanta waay ayaan xoreeyey uu ku dhaxla way ayaan xoreeyey saasuu ku dhaxlay tobankaas ayaa ragga wax ka dhaxla tobankaas ayaa wax ka dhexlay lacalla haddii tobankoodu ay kulmaan biqudrat illaah imisaa wax dhexasha tusaale ahaan biqudrat illah toban kanaa isla wada nool tobankan kitaabka ku qoran aad tusaale ahaan kulmay oo isla wada nool yaa wax dhaxlay waxaa wax ka dhaxlaya saddex bis toddobada kale xijaaba ebir looga dhigo waa xijaaba waxaa wax ka dhexlaya aabbaha iyo wiilka iyo zawjka bis tobankooda haddii lacalla ay kulmaan ay wada nool yihiin yaa wax ka dhexlaya tobankooda aabe waa meydka dhintay aabbihiis ilaa cid xijaabi karta male aabe aabe id ku dhufan karta oo dhihi karta anaa ku riixay oo anaa ku ciriiriy ma jirto aabe lama xijaabi karo alibnu isagana lama xijaabi karo cid xijaabi karta alibnu waa wiilka wiilkii meydku uu dhalay wiilkii meydku uu dhalay isna marnaba lama ciriirin karo wazawju waa ninkii islaana dhimatay ninkeediiyaa jooga lama xijaabi karo xajba xirmaan laguma samayn karo xaj oo xirmaano waa lagu qadiyo iska tag marnaba kuma dhaco zawjka saddexdaas ayaa taagnaanaya tobankooda hadday kulmaan waa tobankii ragga ahaa tobankii ragga ah hadday kulmaan saddexdaas unbaa wax dhexla saddexdaa marka hadday wax dhexlayaan see wax ugu qaybinaya saddexdooda illa waxaan tobankan hadday kulmaan saddexdan bisaa wax dhexla qaabkaad wax ugu qaybinaysa waxaad sameynaya marka hore waxaa la yidhaha yaa ahlulfarada dadka wax dhexlaya laba qaybood u qeybsamaan casabo iyo ahlulfarad casabo waxaa la yidhaha qolada sharcigu nasiib muqadara uusan siinin yacni qoondo qorshaysan ulud iyo rubuc iyo nis iyo wax go-an sharcigu ma siin waa sugataa la yidhaha wixii soo haray iska sugtaan haddii ahlufaradku ay wixii dhammaanlaystaanna macsalaama la yidhaha raalli ahaada ahlufaradku wixii dham haddii kala dhammaystaanna casabo shaqadeeda saas alfarajku wixii hadday laystaan raalli ahaadaan leey iska raalli ahaada waxba idin layaaba haddii dadka ahlufaradka markii thuluth iyo rubuc iyo khumus iyo sudus la siiyo ay wax u soo haraan wixii soo haray iska sugtaan marka dadka dhaxalku labadaas wey ahlulfarad iyo ahlulcasab marka marka hore masalada markaad dhisaysid ha loo kala qaybiyaa yaa ahlufarada oo sharcigu wax u qoondeeyey horta zawjku waa ahlulfarad zawjku islaanaa dhimatay ninkeediiyaa jooga wiilkeediina waa joogaa aabbaheedna waa joogaa ilaa mar haddii caruur meesha ay joogto zawjka ahlulfarad weeyo rubucuu wax ku dhaxlay rubuc ayuu wax ku dhaxlay aabbihii isaguna awlaadaa meeshai joogto aabbihii haddii isagana awlaad meeshii ay joogto ahlu sudus waa sudus maxaa loola jeedaa lix meelood hal meeluu maalkii ku leeyahay hal meel ayuu ku leeyahay waxaa soo haray wiilkii alibn ayaa soo haray isagoo nasiib muqadara ma laha wiilku wax qorshaysanoo sharcigu u sameeyu yihi nisi wax ku dhaxlaa rubuc wax ku dhaxlaa ulud ma laha wixii soo haro suganaa haddii aysan waxu soo harinna mac salaama nabi masaladii marka maxaa ahlufarada imse ahlufarada meeshii ka helnay qof rubuc qaadanaya oo zawjkii ah iyo qof sudus qaadanayo waa aabbihii labadaasaa meesha ku jira saasoo kale haddii ay yimaadaan tawaafaqa binisfi masalada faraa'idka sida lagu dhiso waxaa weeye sudus xaggee ka baxaa hadle meesha ugu yar oo sudus uu ka baxo lix wey rubuc meesha ugu yar uu ka baxana waa afar kan niskiisa soo qaadoo kan oo dhammaystiran ku garaac ku dhuf xisaabta kuu soo harta ayaa masalada lagu dhisaa tusaale ahaan rubuc niskiisii soo qaado waa labo labadaasaad waxaad ku garaacay suduskii oo dhammaystiran sudusoo lix maahayn lixdoo dhammaystiran labada ku dhuf itnain fi sita itna cashar labiyo tobanaa kuu soo baxay labiyo tobankaas u kala qaybi marka nin walba wuxuu xaqa u lahaa si marka zawjka waxaad leedahay ahlu rubuc uu ahaaye labiyo toban oo afar meelood loo qeybiyey meeshiiba meeqay noqoni saddex zawjka marka saddex si saddex ul qaadan xoolihii saddex qaadan zawjka waxaa soo haray aabbihii oo ahlu sudus ahaa labiyo tan maxaa usudusa labiyo tan markii sudus maxaa usudus yani marka lagu leeyahay lix iyo lix ay u qaybsamaya lixdan hala usudusa lixdan kalena hal xabaa usudusa labay noqonay sudus marka labiyo tan suduskeedii laba xaba labadaasna si aabihi asagan iska si maxaa noo soo haray labiyo toban ay ahaayeen mar saddexaan ka bixinay marna labaan ka bixinay toddobaa noo soo haray mia ya toddobaa soo haray toddobadas waxaan leenahay yaa ahlulcasabaah oo meesha joogo oo wax sugaaya oo nasiib muqadara uusan sharcigu u yeelin waa wiilka iska qaada allah kuu barakeeyo intaas intaas allah kuu barakeeyo saasaa u dhexlay yani kulligood hadday kulmaan kulligood tobankaan o dhan hadday kulmaan saddexdaas ruux bisaa wax ka dhexlay saddexdoodan masaladooda waxay ka ansixeen labiyo toban aad ku dhisay masaladooda saan ugu qaybinaynana soo qaadan alwaarihaatu min annisaa haaulaa'i kuwani alwaarihaatu kuwa dhaxlow kuwaasoo min annisaa'i ee dumarka ka mida ah. halkan sheekh wuxuu nagu bari dumarka sharcigu uu dhaxal xaq u siiyey intay leeyihiin alwaarihaatu kuwa dhaxla kuwaasoo min nisaa dumarka ka mid a ah, cashrun toban dumarka inta wax dhaxasho waxaa weeye toban albintu gabar meydaa dhintay gabadhiisiyaa joogtay waxbay dhaxli wa bintu libni wiilka gabadhiisii gabadhii meydku awowaha u ahaa wiilkiisaa dhala waxbay dhaxli wa in safala haba hooseeyo wiilku hadduu doono ha noqoto hadday rabto bintu ibni libni wiilka wiilkuu dhalay wiilkaas gabadhii usoo soo dhala gabadhiis uu sii dhalay haba noqoto hadduu doonto saas ha u fogaado hadduu rabo ha dhexle walummu hooyo walummu hooyow hooyo iyadana waxbay dhexle waa meydaa dhintay meydka hooyadiisu waxbay dhexalka kale waljadatu ayeeyow ayeeya iyaduna meeshii dhaxalay ku leh ayeeyadaasoo lilabi aabbaha u sugnaatay ayeeye aabba u sugnaatay maxaa loola jeedaa aabbay dhashay ayeeye aabba dhashay waljadatu ayeeye waaye ayeeyadaasoo lilummi hooye u sugnaatay ayeeye hooye u sugnaatay maxaa loola jeedaa ayeeye hooyo dhashay iyadana dhaxalkii wax ku leh wain calataa labada ayeeyo haba sareeyaan hadday doonaan haba sareeyan maxaa loola jeedaa ayeeyada tii sii dhashay tii sii dhashayba ha noqoto lacalla hadday nolol ku gaarto intaas waluktu walaashii walaashaasoo ashaqiiqatu ee ku aabbay hooyo ah midka waxbay dhexleeda waluktu walaal wey walaashaasoo lilabi aabba u sugnaatay meydaa dhintay walaashiis oo ku aabba ah ayaa joogta waxbay dhexle waluktu walaal wey walaashaasoo lilummi hooyo u sugnaato meydaa dhintay walaashiis oo ku hooyaha joogta waxbay dhaxle wazawjatu zawjatu zawjadii wey ninaa dhintay islaantiisiiyuu ka tegey waxbay dhaxle islaantu waalmuctiqatu gabadhii wax horaysay wey waa ragga aan ku soo marnoo kale wadul walaa'idi aan soo marnoo kale wey muctiqo weeyo waxay leedahay qofkan meydkan dhintay hadda ka horuu addoon ahaa jirayo anaa xoreeyey nicmatulwalaa aan kulaya galladii xorayntaan kulaya wax iga sokeeyana ma noola oo qaraabo ah ma joogan marka kursigii anaa ku fadhiya saasay leeda muctiqu tobankaas ayaa haweenkana wax ka dhaxlay haddii marka tobankoodu ay kulmaan iyagana sii masaladii haddaan soo marray imisaa dhaxalkeeda tobankan dumarkaa tusaalahan waa isla wada nool yihiin yaa dhaxlay tobankooduna isla wada dhaxl maya mase wada dhexlo waxaa wax ku dhexlaya oon mar walbaba la qadin karin oo uusan ku dhici karin xajbu xirmaan xijaabkii qadinta hooyo ma dhacdo taas ma dhacdo meesha way taagantahay mar walbaba hooyo albintu iyaduna ma dhacdo meydka gabadhii uu dhalay bintulibni iyaduna ma dhacayso waa taaganta wiilka gabadhi uu dhalay aluktu shaqiiqa walaal oo meydka ku aabba iyo hooyo ah gabar walaala meydka ku aabba iyo hooyo ah azawja islaantuna ma dhacdo ninaa dhintay zawjadiisi yaa ma dhacayso marka intaas ayaan dhicayn haweenka yani kulligood hadday isla nool yihiin intaasaa dhaxlaya alummu albintu bint libni alkhtu shaqiiqa zawja shanwe tobankan hadday isla wada nool yihiin shantaasaa wax ka dhaxlaya shantii sidii masaladii hadda aan soo marnay oo kale ayaad u xisaabiya waxaad leedahay waryaa meesha ku jira oo ahlulfarad yaa casaba ah yaa ahlufarad oo sharcigu qoondo iyo qeyb rasmi ah yuu siiyey sharcigu ayaad leedahay horta hooyadu awlaadaba joogee waa ahlufarad waa sidii aabbihii owlaad hadduu joogoo kale oo meydka owlaad uu ka tago ahlu sudus sudusay qaadana zawjaduna waa ahlufarad nasiib go-an ay wax ku dhaxasha ahlufarad caruuraa jooga caruur mar hadday meesha joogaan ahluhumun maalkii sideed meelood markii loo qeybiyo ay hal meel ayda bintaa joogta waa ahlufarad iyaduna meydkii dhintay gabadhii uu ka tegey iyaduna ahlu niswa nisay wax ku dhaxay waxaa jooga bintulibn bintulibni gabadhii meydku awowaha u ahaayo wiilkiisa uu dhalay iyaduna ahlu sudus ahlu farad waxaa kaloo ku jirtay ukhto shaqiiqa iyadu allah kuu naxariisto wey wixii soo haraad sugeeda ahlu casabo wey markii mowqifkan ay joogto waa casabo ukhto shaqiiqa ah ilaa bintulibni yaa meeshii joogto bintulibni ayaa meeshii joogta marka iyadu waa casabo ahlufaradkaas haddii wixii dhammaystaanna raalli ahaa walali haddii xisaabtii wax ka soo haraanna wixii soo hara qaadaan la ma hal ha kuu soo hara ma boqol ha kuu soo haro wixii kuu soo haray qaada casabaan la dadka noocaas oo kale marka meeshii hadda waxaa ku kulmay waxaan xusnay oon carabka ku dhufanay ahlu sudusaa joogaan yiri sudusna lixuu ka baxa ahlu humunna waa sheegay humunna sideeduu ka baxa tawaafaqa binisf nis iska soo qaado si masaladii oo soo qaado tan niskiisa ku ku dhuf wuxuu kuu soo baxay masalada ku dhis marka ka baxaa lixa ugu yar intuu ka baxo thumunna waa ku jiraa meesha ahlu thumun sudus marka niskiisa soo qaado oo saddex saddexdaas oo dhammaystiran ku dhuf arbaca wa cishriin labaatan waatay afarkaas u kala qaybi marka yaa ahlu sudusa yaa hebela yaa hebela yaa hebela markaa kabacdi ee soo harowday markaas sudus hooyo hooyo waxaanu nihi waa ahlu sudus ilaan meydka iyo caruur ka tegay meydka marma hadduu carruur ka tego hooyo ahlu sudus loo iman doon waxaa leeyahay labaatan iyo afar lix meelood haddii loo kala jejebiyo halkii meelba meeqay noqonee afar wey afar wey hooyo markaa suduskaas afar weye afar si zawjadiina ahlu humun waayo ahlu humun waxaa loola jeedaa labaatan iyo afar sideed meelood markii loo kala jejebiyo halkii mee meeqay noqon saddexay noqon saddex si iyada zawjadii waxaa soo haray bintadii ahlu niswa labaatan iyo afar maxaa nis u ah ee laleeyahy labiyo toban wey mis labiyo toban si bintulibniga iyaduna ahlu sudus wey ahlu sudus wey ilaa bintulibni marba haddii binto oo waladu sulbi ah oo meydku toos uu u dhalay iyo miduu awowo u yahay gabro awowo u yahay labadaas hadday kulmaan midda awowaha loo yahay ahlu sudusay noqotaa weliga haddii bintu sulbi meesha ay joogto ahlu wey marka bintulibniga ahlu marka waxaan leenahay waa imisa yani laatay afar suduskeedi laatay afar yani lix meelood u qaybi halkii meelood meeqay noqon ya afar uno ahaa soo maha iyadana afar si marka bintlibni maxaa soo haray dhe marka ilaa wakti shaqiiqaha meesha noo fadhisa oo wax sugaysay wixii soo haray sugaysay yaa noo haray mar labiyo tobanaan ka saarnay laatay afar niskeedii labiyo toban meesha saarnay waxaan siinay eh, bintadii aan siinay marna waxaan ka saarnay sudus oo hooyo aanu siinay sudus hooyo aan siinay oo afar ahaa marna sudus kalean ka saarnay oo gabadha yani awowaha loo ahaa intribniga aan siinay marna thumun aan ka saarnay oo saddexa ah oo zawjadii aan siinay ya halkaas allah ku allah ku barakeeyo haddaysan xataa wax iska wax usoo hari lahayn allah ku naxariista la dhihi laha waxba haddaysan usoo hari lahayn ahlu shaqadooda saas ahlu hadday wax usoo haraanna waxaa soo haray iska barakaystaan haddii wax waayaanoo dadkii ahlufaradka ay xisaabta qoondaysan sharcigu siiyey haddii waxay dhamaystaanna de waa isku dhammaatay laga leeyahay marka yani waxaan ula jeednaa tobankan sharcigu uu dhaxalka siiye gabdhaha ah tobankoodu lacalla hadday isla wada noolaadaan biqudrati illaahi shantaasaa wax ka dhaxasha qaabkaasaana loo dhaxal siina shantaas wax ka dhaxasha alfuruudu alfuruudu faradyaalka furuushaasoo almuqadaratu lagu qadaray fii kitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay lagu qadaray haadaa kani maxaluhaa furuutaas maxalkii lagu xusayey oo lagu sheegayay furuud waxaa loola jeedaa macnaa alansiba nasiibyaal alfuruudu nasiibyaalka nasiibyaalkaasoo almuqadaratu lagu qadaray fii kitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay dhexdiisa lagu qadaray haadaa kana maxaluhaa maxalulfuruud nasiibyaalkaas maxalkii looga hadlayay waa halkan kitaabka ilaahay nasiibyaalka uu sheegay uu rabaa sheekhu inuu noo sheego alfuruudu nasiibyaalka nasiibyaalkaasu almuqadaratu fii kitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay dhexdiisa lagu qadaray sitatun lix wey qur-aanku wuxuu inoo sheegay qeybaha wax lagu dhaxlo oo dadka wax loogu kala dhaxlo loogu kala qaybiyo lix qaybood bis annisfu nis dad wax ku dhexla jira xoolihii meydka uu ka tegay inta la kala baro bar qaadana warubcu afar meelood hal meel rubc waxaa weeye waa qof xoolihii meydka afar meelood inta loo qaybiyo oo hal meel qaadana wathumunu thumun thumunka waxaa weeye sideed meelood oo hal meel ka qaadana qof wathuluthaani laba thuluthaan labada sulisaan waxaa weye xoolihii meydka uu ka tegay saddex meelood inta loo qaybiyo uu laba qaadana wathuluthu saddex meelood hal meel thuluthna waxaa weye xoolihii meydka uu ka tegay saddex meelood inta loo qaybiyo uu hal meel qaadana wasudusu lix meelood hal meel sudusku maxaa loola jeedaa xoolihii meydku ka tegey lix meelood markii loo qaybiyo uu hal meel leey lixdaas ayaa sharciga iyo kitaabka ilaahay ku soo arooray man yufradu lahu nisfu haadaa kani man shaksigii wey shaksigaasoo yufradu lahu isaga loo qadarayo annisfu nis loo qadaray halkan waxaan ku baranaynaa yaa nis wax ku dhaxla nis inta wax ku dhaxasha oo laleeyahay xoolihii meydku uu ka tegey kala bar qaado imise qofaa niska ku dhasha yufradu nisfu niska waa la qadaraa likhamsatin shan ruux ayaa niska loo qadaraa azawji zawjkaa loo qadaraa islaanaa dhimatay ninkeediiyaa jooga wax caruurana islaantaasi kama tegin wax caruurahoo ay dhashay kama tegin ninkii muxuu kursiga u fadhiyaa xoolihii nis la booda nis ula booda idaa waktigiiuu zawjku nis qaataa lam yakun lisawjati islaantii zawjadii dhimatay farcun haddaysan lahayn faracaasoo waarithun ee wax dhaxla wax faraca haddaysan ka tegin oo wax dhaxla farac wax dhaxla haddaysan islaantii dhibatay ka tegin ninkeedu muxuu qaadanaa nis walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna waladu ilaahay muxuu yidhi haddaysan islaamihii wax caruura ka tegin nisaad qaadanaysid hadaad raggii tihiin marka waariثun markuu sheekhu ku leeyahay idaa lam yakun lizawjati farcu waariثun sawaaء kaana ibna aw bintan lawariثu sheekhu ku yihi sawaaء kaana ibnan ow bintan waaridka islaantu aysan ka tegin yacni wiilna kama tegin gabarna kama tegin ayaa loola jeeda ninka markaasuu nis wax ku dhexlay nis wax ku dhexlay marka haddii waaris joogana islaantii waarisay ka tagtay gabaray ka tagtay wiilay ka tagtay muxuu qaadan marka zawjkii rubucuu leeyahy markaas rubuc ayuu wax ku dhaxay wa binti sulbi dhabarka gabadhiisii aa niska u sugnaaday dhabarka gabadhiisii ayaa niska u sugnaaday dhabarka gabadhiisi maxaa loola jeedaa yacni waa gabar ah. tahay awow matid toos adigaa u dhashay bintu sulbi iyadana maxay qaadataa nis laakiin shuruud iyadan nis iska qaada ma meydaa dhintay gabadhiisii yaa joogto gabadhiisii oo yani isagu uu dhalay ayaa meeshii joogto xoolihii kala baray la boodi maxaa shardi ah idaa lam yakun lahaa gabadha bintu sulbiga mucasibun mid casabo geliya hadduusan gabadha u sugnaanin mid casabo geliya maxaa loola jeeda casabogelinta waxaa weeye waa qof hadduu ka tirtiraya gabadha inay yeelato nasiib muqadara inay nis wax ku dhaxasho dad ka tirtiraa jira oo dhahay wixii soo hara aan sugan oo ciriiri gelinayaa jira mucasibaa la yidhaha dadkaas kuwa casabeeya oo gabadhii ciriiri ka gelinayo niskii ciriiri ka gelinayo oo dhahaya wixii ahlu farad ay noo soo reebaan aan sugan kuwa dhahaya oo maalan waxaa ka mid a mucasibka maxaa casabey kara akhuuha wiil walaalkeedaa la jooga wiil walaalkeeda yaanu joogin tusaale ahaan odagii markuu dhintay gabadhii wiil uu dhalay uu ka tegi ma waxa leey gabadha ahlu nis waay nis hala bood maya wiilkaana casabo ka dhigay ewel ahlu farad ay ahaan lahayd haddii keligeed noqon lahayd wiilkaana dhibka ku haya oo casabo geliya haddii keligeed iska iska madax banaanaan lahayd oo nisay la boodi lahayd kanaa dhibay oo yihi marka waayahay wixii wixii noo soo hara ahlufarad wixii noosoo noo soo reeban qaadanayna haddii wax kaloo ahlufarada aysan jooginna iyagiyaa laleeyahay lidakari midlu xadi lunhayeyn wiilkana wuxuu qaadanaa hal ul waxaan leeyahay laba ul iyaduna hal ulay qaadanaa yani waxaa loola jeedaa labada ul iyo halka ul wiilka hadduu boqol dollar qaato iyaduna konton ay qaadana lidakari midlu xadi lunhayeyn sidaasa loola jeeda idaa lam yakun lahaa gabadha mucasibun mid casabo geliya hadduusan gabadha u sugnaanin walaa mumaahilun mid iyada la midana uusan u sugnaanin gabar kaleo iyada lamida aysan joogin gabadha lamidka maxaa loola jeedaa yani waa gabar iyada walaal yani la-ah haddaysan joogin meydaa dhintay laba gabdhood u ka tegay oo asagu uu dhalay laba bintu salbiw ebr mid dhahaysa nisan qaadana ma jirto nisan qaadana ma jirto maxay markaa qaadanayaan huluthaan maalkii markii saddex qaybood loo qaybo ay laba qaybood la boodayaan labada qaybood ee nisnis iyo ma jirto marka nis ma jirto wa binti libni wiilka gabadhiisii ayaa niska u sugnaaday waxaa kaloo niska wax ku dhexla gabarh meydku uu awowo u yahay oo wiilkiisaa dhalay wiilkiisii ayaa dhalay goormahe gabadhaas markii oo awoowaha loo yahay marka ay nis qaadanayso idaa lam yakun lilmeyti meydka hadduusan u sugnaanin waladu sulbin dhabarka waladkiisa hadduusan usugnayn yani cunug asagu uu dhalay hadduusan joogin meydka haddi miduu asagu dhalay hadduu joogo mid awoowo loo yahay meesha mimaba iman karo markaas waladu sulbi hadduusan meesha ahaanin haddii weliba waladu sulbiga ou dakar yahay wiil hadduu yahay gabadhan meydku awowaha u yahay oo gabadhan meydku awowaha u yahay wiil dhahaya anaabo i dhalay duqii dhintay aa meesha yimid adig awowaa lagu yahay soo maa ani waa aabbahay bas gabadhi marka laadaa lagu dhufan waa la xijaab kanaa laad ku dhufan meesha sheekhu uu kuleeyahay idaa lam yakun lilmeyt waladu sulbi hadduusan u ahayn ama hadduu meydku waladu sulbi joogo war adiga gabadh yahay lagu yahay soo maa anna aabbahay waa anaaba kaa sokay hadda marka hadduu leeyahay aniga adiga haddii awoowo lagu yahay meydku aniga aabbuu u yahay laba miduu noqon karaa qofkaas dhahay aniga aabbuu u yahay wuxuu noqon karaa aabbaheedii nafteedi aabbaheeda saas ku andacon kara maan dhahay anaaba aabbaha ah adeega anaaba aabbaha ah, kaa sokeeyo joogu ama wuxuu noqon karaa adeerkeed adeerkeedu noqon karaa oo yani aabbaheedi la dhashay meesha ma iman karto marka idaa lam yakun lilmeyt waladu hadduusan ahaanin haddii marka waxaanu nihi walaadu sulbigu uu wiil yahay laadu ku dhufana walxijaaba gabadhii awoha loo aha gabadha awoha loo aha laadaa lagu dhufa waxaa kaloo gabadha awoha loo yahay iyadana sidaasoo kale xijaabi kara gabdhaha naftooda hadday laba gaaraan laba gabdhood oo meydku dhalay ayaa meesha jooga iyo hal gabar oo meydku awowo u yahay laadii ku dhufan karaa markaas xajbu xirmaan laba haddayba gaaraan gabdhahu iyaga naftooda waa ismuruqsanaya muruqay xooga isku yeelaan haddii laba gaaraan gabdhoho lakiin hal xab hadii ta ma xijaabi karto hal gabar laba gabdhood haddii noqdaan oo meydka dhalay ay leeyihiin middaan awooha loo yahay waa la xijaabi markaas xajbi xirmaana lagu riy markaas marka saasuu ula jeedaa markuu leeyahy idaa lam yakun lilmeyd waladu sulbi hadduusan ahayn markaas bintul ay waxay qaadaneen nis walaa waladu ibnin wiilka waladkiisiina uusan meydka u waladu ibnigaasoo aclaa minhaa min bintilibni bintilibnigaas ka sareeya haduusan meesha joogin mid iyadii ka sareeya iyadu waaba hooseysaahe mid ka sareeyaa yimid de markaas meesha maba iman karto nisna ma qaadan karto nis ma qaadan karto mid iyada ka sareeya hadduu meeshii yimid tusaale ahaan maxaa ka mid a iyadu waa bintu ibnil ibni bintu ibnil ibni wiilka wiilkuu dhalay ayada sii dhalay laakiin maxaa meeshii soo fariistay bintul ibni mid ah adiga bintu ibni ibnina tahay sooma abtiriskaas waa dhini aniga bintu ibni ana ana kaa sareeya ma qaadanayso mis marka acla hadiiba meeshii yimid walaal lahaa iyadana uusan u sugnaanin mucasibun mid casabeeya mid casabeeya gabadhii awoowaha loo ahaa mid casabeeyana hadduusan u sugnaanin mid casabeeya maxaa loola jeedaa waa dakar fii darajatiha waa nin iyada ku darajo ah waa wiil yani iyada walaalkeed sidee ukhtadii aan kusoo marnay ukhtadiis aan kusoo marnay oo kale wiil iyada ku darajaha loola jeedaa meeshiiba iyadu waa bintulibni soo maaha ibnulibni waayo asna isla siman yihin sooma walaalow ibnulibni iyo bintulibni waa siman yihin markaas ma waxay qaadanayaan nis ma qaadanaysee lid midlu xaddi lunhayeyn bidakrin mislu xadil unhayeyn walaa mumaahilun gabar iyada la midana uusan ahaan waxaa kaloo shardiga markii bintulibnigu ay nis qaadanayso gabar kaleo iyada lamida oo ku darajaa waa inaysan meesha joogin hadday laba bintu ibni soo noqdaanna keligeed aysan ahayn laba bintu ibniyaa meesha jooga ma nisay qaadanayn mid walba maya uluaan waa sidii labadii gabdhooda walaalaha ahaa ay uluaanka u qaadan jireen uluaanay qaadaan shuruudahaas ayaa bintulibnigu ay nis ku qaadan kartaa idaa lam yakun meyd waladu sulbi waa shardi walaa waladu ibnin aclaa minha mid ka sare waa inuusan joogin walaa laha mucasib mid casabeeyo oo ku darajaa walaala waa inuusan joogin walaa mumaathil gabar iyada walaasheedaho lamidana waa inaysan meesha joogin afar shardi afartaa shardiya nis ku qaadan karta walukti walaashii u sugnaaday walukti walaashii ayuu u niskii walaashaasoo ashaqiiqati ku aabbay hooyo ah meydka meydaa dhintay waxaa meesha jooga walaashiis oo ku aabbay hooyo ah nisaa la siina xoolihii kala barbaraa la siina goormo laakiin idaa lam yakun ilmeyti meydka farcun hadduusan ahaanin meydka farac uusan u ahaanin faracaasoo waarithun ee wax dhaxlaya idaa lam yakun ilmeyti meydka hadduusan u ahaanin farcun farac uusan u ahaanin faracaasoo waarihan wax dhexlaya gabadhaan dhehaysa aniga meydkan ku aabbayo hooyo ahayo nis ha lay siiyo waxaa shardiga marka nis la siinayo meydka dhintay hadduusan ka tegin owlaad farciisa oo wax dhexlaysa haddii owlaad uu ka tago gabadhii shaqiiqada ahayo meydka ku aabbayo hooyada ah, nis ma qaadan karto owlaad hadduu ka tago meydka anna owlaad adiga walaalu ku yahay soomaa anna waa idhalayaa meesha tegta adiga walaalu kuriyaad sheegane aniga waa idhalay aabbahay waa meydku aabbe waa yaa meesha yani yaa ka adkaan kara waa idhalay maala tusaale ahaan haddii waa idhalay anuu idhalay adiguna walaalaad sheegen qofka dhahaya hadduu dakar yahay waaba xijaabiba wiil haduuya maalan odaygii waa dhintay odaygii wuxuu ka tegay wiil isagu uu dhalay iyo odaga walaashiis ku aabbay hooyaa meesha isla jooga walaashiis ma soo geli kartaa meesha wiil kana ku dhufanayo xijaabay dakri asagaa xijaabay haddii dakar uusan hayna gabar uu yahan maala meesha waxaa ku kulma odayaa dhintay gabadhiisii asagu uu dhalay iyo walaashiis ku aabbay hooyahu ka tegay walaashii ku aabbay tan waxay leedahay waa ku aabbay hooyaan ah meydka gabadhuna waxay leedahay anuuba i dhalay walaashii markaasi lama xijaabayo gabadha wax ma xijaabayso gabadha meydka u dhalay laakiin xajba nuqsaanay ku rideen xoogaa waxbay ka yarayneen dhaxalka waxbay xoogaa ka yareen oo markaas waxay ugu yarayneen gabadhan oo bintu sulbiga iyada waxay qaadaneen nis xoolih ukhtadan shaqiiqadah oo dhehaysa ku aabbayo hooyan ahana markaas waxay iska noqoneen casaba casaba iska noqon casaba ayay noqon waa markay yani yihiin waxaan leeyahay markay tahay eh, binto markay tahay saas waa casabay noqon markaas gabar yani sulbi ah haddiiba meesha joogto uktada markaa waxay noqonee casab idaa lam yakun lilmeyti meydka hadduusan u ahaanin farcun farc hadduusan u ahaanin farcaasoo waaritun ee wax dhaxlaya walaa lahaa ukhtada shaqiiqada oo dhahaysa meydkan ku aabbaya hooyo ahana mucasibun mid casabo geliyana uusan u ahanin sidii hadda korma aan soo marin mucasibka waa akhun fii darajatiha walaala isku darajayiin hadduusan meesha joogin ama walaalkeed iyadu waa ukhto shaqiiqa asna wuxuu le ana akh shaqiiqaahna isku daraja nahay lidakari midlu xadil untayeyn ay ku dhexlayaan markaas wiilkuna markaas laba ul u qaadanaya iyaduna hal ul hal ulay qaadanaya markaas walaa mumaahilun gabar kaleo iyada la haddiisan lahayn ama gabar iyada ku daraja haddii jooga sida aan soo marnay ulueyn wey markaas ulueyn ku dhexlayan walaa lilmeyti meydkana abun aabba uusan usugnaanin ayaa shardi ah waxaa kaloo shardiga ukhtadan shaqiiqada ah oo dhehaysa meydka dhintayaan walaashiis ku aabbaya hooyo ah markay dhehayso waxaa shardi ah aabbe meydkii dhalay hadduusan noolayn haddii aabba joogana haddii meel aabba joogo walaalo yani meesha maba iman karaan waxay doonaan ha noqdaan waxay doonaan ha noqdaan aabba hadduuba joogo bs aabba hadduu joogo xajbu xirmaan walaalaha waa huujina waa qadina shilan ma ogolo xajbu xirmaan walukti walaashii u sugnaaday niski walaashaasoo lilabi aabbe kaliya u sugnaatay waa walaal dhehaysa tii hore waxay ahayd ukhto shaqiiqa waxaa kaloo niska wax ku dhexsha ukhto oo dhehaysa meydkan ku aabba ahay bis iyadana niska wax ku dhexsha maxaa shardiga lag idaa lam yakun ilmeyti farcun waaritun sidii masaladi haddaan soo marnay meydku hadduusan u ahaanin farac wax dhaxla hadduusan meydku ka tegin ad haddii farc wax dhaxla uu ka tegey oo sidii hadda wakhtooyinka aan kusoo maraynay wiilu maalan ka tegey oo meydku uu dhalay iyadana maxay leedahay ku aab baan ahay asna wuxuu le waaba i dhalay soo maha waa xijaaba markaas dakarka waa xijaaba haddii markaas ay binto tahana wiil maahana waa binto binto dhahaysa meydka anugu i dhalay adigana meydkan ku aabba ahay ukhta liabin maxay noqonaya sidii ukhtadii shaqiiqadaha macalbinti ahayd casabo wixii soo hara allahna ku gaarsiiyo isaga noqon idaa lam yakun lilmeyti meydka farcun hadduusan u ahan farcaas waaritan wax dhaxlay walaa axadun axadna uusan meydka u ahaanin axadkaasoo min alashiqaa'i ee kuwii ku aabbaya hooyada ahay ah waxaa kaloo shardi ah walaal oo meydka ku aabba ahaan ahay markaad leedahay walaalo meydka ku aabbaya hooyaa haddaysan meesha joogin markaa dhaxal wax ku yeelanayso haddii meeshii tusaale ahaan uu joogo adig haddaad tahay ukhto oo dhahaysa meydkan ku aabba ah walaalaaba yimidba walaal ninaha yimid oo dhahaya ku aabbaya hooya meydka xajib haraatii ku dhufaa waa xijaaba ibr hal xaba la siimay waa la xijaaba waa la xijaaba waa la xijaabahaya markaas hadduuba dakar yahay wiil hadduu yahay ku aabbayo hooyo ah waa xijaabahaya gabadhii oo ku aabbaday ahay meydka waxaa kaloo la mid oo ah xijaabaya ukhtaani shaqiiqatan waa isgarabsanayaan markaas sidii masalada aan soo marno kale laba gabdhood oo dhahaya meydka ku aabaya hooyaan nahay ayaa yimid iyada waxay lahay soomaha meydkan ku aabba ahay laba yimid laba gabdhood oo dhahaya ku aabbaya hooyo ayaan meydkan waa xijaabaya marba haddii laba gaaraan laba haddii gaaraan ukhtan liabin waa la markaas haddii markaas eh, ukhto shaqiiqa hadday tahana hal gabar aad timid oo meydka ku aabbayo hooya waaxida ah hal gabar ayaa timid iyo ukhto liabin gabadhan waxay leedahay meydkan ku aabba ah halkan gabarna waxay leedahay ku aabbayo hooya dhanna ah isma xijaabi karaan markaas isma xijaabi karaan gabadhan oo shaqiiqada ahlu way markaa nisay qaadan midaan dhahaysa meydkan ku aabbaahana ahlu sudusay noqona markaas ahlu sudus ayay noqon markaas waxaa kaloo shardiga walaal lahaa waktadan liabkaaheed meydka ku aabba ah mucasibun sidii masaa'ilkii hore aan kusoo marnay walaal casabeeya hadduusan usugnaan sugnaan ruux ku darajaa tusaale ahaan walaalka ku darajaa walaalkeedaa jooga wakti liabaha tahay anna akh liabaan ah anna akh liabin ayaan ahay lidakari midlu xaddi lunhayeyn u gabadhiina ha qaadato konton dolar wiilkiina boqol doolar ha qaato walaa mumaahilun mid markaas la midana gabadha waa inaysan usugnaan sugnaanin ukhtadii laabkaahay ukhta laab mumaail maxaa loola jeedaa gabar kaloo walaasheeda iyadana dhehaysa ku aabbaan ahay meydka hadday mumaail tihiin waa ay qaadanayaan labadooda uluaan ay qaadanayaan waxaa kaloo shardi ah walaa lilmeyiti abun sidii masladii hore meydka waa inuusan aabba lahayn hadduu aabba yahay muxuu samaynaa gabadhaan dhahaysa meydkan ku aabba ahay muxuu ku samaynaa aabbuhu xajba xirmaan waa hoojina iyada dhanba sidii walaalihii uu hooji jiray walaalihii wuxuuba yani aabbaha iska dhaafay ukhtali abi kuwii ashiqada ahayuu qariya ku aabbay hooyo ah ashiqadiiyuu qariya hata adi waxaad sheegi yani ku aabban ahayd qadinahay aabbaha allah subxaana wa tacaala